raxmaan raxiim kulanti waacan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal mar ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa ah, taariikhdun ay ku beegan tahay toddobada bisha sagaalaad ee sebtembar sannada qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan intuu hawada ku jira hadduu eebbi idmana waxaa ka faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya duqayn lagu dilay saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab taasoo lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka galguduud arrintaas ayaan idinkaga haynaa waraysiyo sidoo kale waxaad maqli doontaan khilaafka u dhexeeya madaxda galmudug oo markaasi sii kordhaya kadib markii madaxweyne ku-xigeenka maamulka cali daahir ciid uu markaasi shaqajoojin ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug qodobada kale aad barnaamij ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah laba haweenahow markii ugu horreeyey u tartamaya xilka madaxweynaha dalka mexico iyo madaxweynihii hore ee talada dalkaasi laga tuuray dalka gabon aaniraade oo loo fasaxay in uu dalka dibaddiisa u safro qodobadaas iyo qodobadii kale ee nugu soo kordha ayaad maqli doontaan intuu barnaamijka hawada ku jiro dhegeystayaal heestaasi waxay daafuru aheyd barnaamijka ogaalo aad kala socotaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho jidka walaale ummadu u dhexeeya kadaa qashinka ku subays maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaale miyaadan ogeyn in nabigeena naxariis nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weyna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moosba allah ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaa iimaan ma leedahay mar barqa wanaagsan dhegeystayaal waxaan gudagalaynaa barnaamijkeena ogaale faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeyn lagu dilay saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasoo lagula beegsaday deegaano ka tirsan gobolka galguduud duqeyntan oo xalay dhacday eh, markaasi deegaano u dhow degmada ceelgaras waxaa lagu dilay saraakiil uu ka mid yahay olol cali guuleed oo markaasi ahaa madaxda ugu sareysa al-shabaab ama saraakiisha hogaaminaya al-shabaabka halkaasi ku sugan duqeyntan ayaa ah. sidoo kale waxaa la sheegay inay waxyeelo kasoo gaartay dad shacab ah oo halkaasi degan iyagoona la sheegay in al-shabaabka markaasi la duqeynayay ay ku dhuumaalaysanayeen guryo dad riyad ah ay deganaayeen oo halkaasi ku yaal diyaaradaha markaasi dowladda soomaaliya ka caawiya duqeymaha dagaalka ay kula jirto al-shabaab ayaa markaasi weerar ku qaaday cirka ah iyagoona sheegay in ay tiro maleeshiyaad ah ku dileen duqeyntan xogeyaha deegaanka ceelgaras sacdi fataax cali xalane ayaan wax ka weydiinaya arrintaas abaar saqdi dhexo xalay ayaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa caalamka iskaashanaya ee waxay duqeyman ay ka fuliyeen deegaanka shabaax oo udhexeeya deegaanada mooley iyo odweyn ee degmada algarsa gobolka galgaduud halkaas oo lagu dilay dagarqabarayaal ka tirsan kooxda khawaarijta al-shabaab oo saddex horjooga ah horjoogayaashaas lagu kul magacaabay ciise cali ducab oo ahay madaxii jamhadaha ee kooxda eebayo bokool soo noqdayna guddoomiyihii wilaayada ee degmada ceelbuura gobol galgaduud sidoo kale waxaa lagu dilay horjoogayaal ka tirsan kooxda khawaarijta al-shabaab oo lagu kala magacaabay shuuko cali deed iyo iyo olol cali taxo eh, olol cali guuleed eh, iyo dhagarqabayaal la socdo ilaaladooda ahaay ayaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa deegaanka oo iskaashanaya xogtooda helan ayay ciidamada xooga dalka soomaaliya ku direen duqeyntaas eh, saraakiisha al-shabaab tiradooda waa imisa ee duqeyntaas ku dhigantay siday noo xaqiijiyeen hay-adaha sirdoonka iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaankuba waxaa lagu dilay saddex rajooge madaxda horjoogayaala loogu magacaabo ciise cali taxob iyo kacali deeg cali guuleed waan garta marka askarta la socotana tiradooda ma sheegi kartaa ku dhawaad eh, afar dhagalqabayaal ah oo ayaga u staff ayay eh, la galaafatay duqayntaasi warar baa sheegayaa in eh, raggan duqaynta lagu dilay ay diyaaradaha markay arkeen ay ku carareen guri meesha ku yaala oo dad rayid ah ay dignaayeen dadkii rayidka ahaana ah, ay halkaasi duqayntii kula dhinteen walaalow waan xaqiijin karin ayaa inoo sheegaya in dad shacaba oo goobta ka agdhawaa ay waxgaareen oo u badnaay caruur iyo maamooyin dadka deegaanka ah oo kooxda khawaarija al-shabaab kadib markii duqaynta ay ku socda ay gabaad uga dhigteen dadka deegaanka ee ku sugan sidoo kale waxaan ognahay kooxda khawaarijta al-shabaab ayaa duqeymanka waxay uga gambadaan shacabka deegaanadaasi Eh, eh, tirada dadka meesha ku dhintay eh, ka xogay ahaan ma ururseen oo maogtiin baaritaan ayaan ku wadnaa tirada saxda ah ee dadka halkaas ku waxyeeloobay insha allahu taala saaa iyo waqtiyada soo socda ayaan saxaafada la wadaagi doonaa khasaarey ka dhashay halkaas waa maasanta xogaye dadka rayidka ah ee waxyeeladu halkaas ay kasoo gaareen warar baa sheegaya in meedadkoodii xijalalla yahay oo diyaaradihii maraykanka duqiimaha fuliyeen ay horey u qaateen maxaa ka jira arintaas walaalow arinkaasu xaqiiqeeda weli ma aan hayno mas-uuliyad ahaan iyo ka saraakiil ahaanna nama soo gaarin xogtaasi keliya xogtaan hayna waxa ay tahay in halkaas duqayne ka dhacday dhagarqabayaal horjagaal kooxda khawaarija ka tirsan iyo maleeshiyaadka la socda halkaas lagu dilay waana dhici kartaa in dad shacaba oo deegaankaas ka agdhow ayay waxgaareen laakiin xaqiiqdeeda iyo siday wax u jiraan iyo faahfaahinta ayaan ma u tagteen faamilka dhibaatadu gaartay eh, oo ma la qaabateen maxaa la yidhahdaa xaaladu sida ay tahay walaalow eh, goobta ay duqaantu ka dhacday waa goob eh, furin ah oo u dhaxeeya labada furmood ee ciidamada iyo kooxda khawaarija al-shabaab ay isku hor fadhiyaan welina inoma suurtagelinin inaan gaarno halkaas aan warjinayna insha allahu tacaala inaanu waqtiyada soo socda gaarno halkaasi warbixin saxnaan ah kasoo gudbin goobta yaa gacanta ku haya oo duqaynta ka dhacday goobta duqaynta ka dhacday eh, waxay ahayd eh, goob deegaanka eh, ceele helay u dhow oo qiyaasta u jirta shan iyo toban kilomitr deegaanka iyo deegaanaha u dhowna waxaa gacanta ku haya ciidamada xooga dalka soomaaliya kuwa deegaanka iskaashanaya welina waxaa socda howlgallasaf ballaaran ah oo lagu xaqiijinayo dhammaan amniga deegaanadaasi eh, iyo deegaanaha u dhowdhowba waan rajeynayna insha allahu tacaala inaan daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda aan gaarna halkaasi si aan warbixin saxa uga soo gudbina halkaas ku yeeloobeen waa maasanta xogyahe dadka waxay isweydiinayaan mar haddii deegaankaas duqeyn uu ka dhacay ciidanka dowladana badanna ay gacanta ku hayaan siday ku suurta gasheen rag shabaab in halkaas yimaadaan deegaanka duqayntii eh, ka dhacday ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa deegaanka weli ma aysan gaarin laakiin eh, deegaanada ku dhow dhow way ku tiirsanay kusii shaqeeyaan ay rajeynaya inay gaaraan sidoo kale kooxdu waa koox eh, muddadii shan iyo tobanka sanaha ugu dambeeyay halkaas ka arriminaysay welina la doonayo in deegaanadaasina gacantooda ay ka baxaan sida u badan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaankood kala sanayo golobkaasay ku wajahan yihiin tahay dhegeystayaal waaasna wuxuu ahaa cabdifataax cali xalane xogayaha deegaanka ceelgaras oo aan ka wareysanay xaalada deegaankaas oo la sheegay in markaasi duqeyn ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka deegaanada gobolka galgaduud maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo uu ku sugnaa madaxweynaha soomaaliya halkaas sidoo kalena ciidanku ay ka wadaan abaabulo ugu dambeeya oo ay markaas ku doonayaan in deegaano dhowaan ciidamada dowladda ay dibgurasho kasoo sameeyeen ay dib ugu laabtaan dhanka kalena khilaafka u dhexeeya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ah, iraada madaxda dowlad goboleedka galmudug ayaa sii kordhaya kadib markii madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cali daahir ciid uu shaqada ka joojiyay wasiirka arrimaha gudaha khilaafkan ayaa la aaminsan yahay in uu salka ku hayo degmada caabud waaq oo dhowaan markaasi khilaaf ka dhexdhashay golaha deegaankeeda kuwaas oo soo saaray waraaq ay ku sheegayaan inay xilka ka qaadeen guddoomiyihii iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenkii hadalkan ayaana waxaa isku qabsaday madaxda maamulkaasi iyagoo uu markaasi madaxweyne cali daahir ciid madaxweyne ku-xigeenka galmudug waaye uu shaqada ka joojiyey wasiirka arrimaha gudaha islamarkaana shaqa joojintaas uu kasoo horjeestay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdi kaariyo qorqor sidoo kalena waxaa sii xogeysanaya khilaafkan iyadoo ilaa iyo haatan aysan jirinin wax markaasi wadahadal ah oo u dhexeeya madaxdan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas cali daahir ciid ayaan ka wareysanay bal sida markaasi hay u dhacday shaqo joojintan iyo waxyaabaha uu cuskaday inuu wasiirkan shaqada ka joojiyo fiiska madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug waxaa ka soo baxday warqad shaqo joojin loogu sameynayo wasiirka arrimaha gudaha wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdiwaayeel warqadaasi sida ay tilmaamaysay wasiirku waxa uu gabay shaqadiisii ka saarnayd wasaaradda waajibaadkii ka saarnaa ayuu gabay wuxuu sidoo kale ku milmay xagaldaacinta dagaalka ka dhanka ah khawaariijta oo runaantii abaabulkiisa uu aad uga socday galmudug sidaa daraaddeed digniino kala duwan oon wasiirka siinay in uu ka tanaasulo kala furfurka ciidamada macawisleyda ee aan waqooyiga gobolka galgaduud ka aroorinay aan rabnay inay dagaal sidaasi la mid ah ee golaha deegaanka degmada cabudwaaq oo uu faragelinba aan ku hayay iyo shaqadii dib heshiisiinta beelaha galmudug ee loo diray oo uu ka mashquulay dir beelaha iyo isku dir madaxda sare ee galmudug waxyaabo badan oo uu wasiir ku kacay ugu dambeyn waxaan go'aansanay wasiirka inaanu shaqada ka joojinno maadaama uusan u qalmin inuu u adeego bulshada galmudug iyo bulshada soomaaliyeed dhaqangal maahan dhaqangal maahan warqadda madaxweynaha waxay keliyoo dhaqangelaysaa haddii ay shirka ku yihiin madaxweynaha iyo wasiirku hadday shirka ku yihiin xagaldaacinta la dagaalanka al-shabaab iyo kala furfurka ciidanka macawisleyda hadday shirka ku yihiin waa wax gaaroo la gartay wasiirku waxa uu ku sifoobay arrintaas dagaalka soomaaliya ka socda iminka qof allaariya qofkii xagal daaciyana tilaabo sharciya laga qaadaya waana qiyaamo qaranka madaxweynaha waxaa lagu waafaqi karaa oo keliya waxa dastuurku uu qabo waxa dastuurka uu ka baxsan yahay ama aan dastuurkeenna aysan qabin hadduu qaato laguma waafaqayo in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dadaalaya bil jooga galmudug dagaalkii shabaab ku foogan wakhti badan ku bixinaya in la xagal daaciyo la dhabar jebiyo oo la furfuro ciidamadii dastuurkeennana ma dhigayo madaxweynahana kuma raacayo mana ku raaci karo arrintaasaan sheegay waa qiyaamo qaran madaxweynuhu hadduu ka og yahay wax oo cabdiwaayeel ku raacsan yahay waa qiyaamo qaran waa in lagula xisaabtamaa hawshaas waa hawl noo gaar gaara ah, maamulka u gaar ah waxaan kuu sheegayaa shaqo joojintaasi waa dhaqan gashay waxaan farayaa hay-adaha ay qosayso in aysan la shaqayn wasiirkii hore arrimaha gudaha laqaqaadistiisu waa dhaqan gashay hay-adaha internationalka dhammaan waxaan farayaa cid la shaqayn karta cabdiwaayeel wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ma jirto waxa weeye wasiiru dowlaha kusimo ah asagaasaana lala shaqaynaya warqadda madaxweyne qoorqoor uu soo qorayna dhaqangal maahan mana aqoonsani mana dhaqangelis kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daar ciid oo si adag oga hadlay shaqajoojinta uu ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda galmudug madaxweyne ku-xigeenka ayaana sheegay in markaasi cabdiwaayeel iyo sidoo kale madaxweyne qoorqoor ay xagala daacinayaan dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirto al-shabaab sheegay in ay markaasi lugoynayaan madaxweynaha soomaaliya dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug cabdi hayraade maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa markaas waxa uu isna dhankiisa ka hadlay shaqo joojinta lagu sameeyey isagoona sheegay inuusan madaxweyne ku-xigeenku u lahayn wax awoodaha inuu shaqada ka joojiyo eh, runtii eh, arrintan tilaabada soo qaaday maa ah, madaxweyne ku-xigeenku waxay ahayd arrin eh, ahayd wax dadka ay aada ula yaabeen oo la is oran karo kama fakerin madaxweyne ku-xigeenku tilaabadaa ah uu qaadahayay sababtoo ah waxay boqol boqol hareer marsanayd waxa weeye nidaamka iyo dastuurka dowladda galmud qof markaa xilkaasoo kale ku magacaaban oo ah ay ahayd isagoo qofka ilaalinaya lagama fili karaynin inuu wax intaa la ego xadgudub ah oo meesha uu madaxweyne ku-xigeenka ka yahay inuu ku tubto nidaamkeedii iyo sharciyadeed sababtoo ah dhegeysta dhowrka madaxweynihii stateka baa jooga shaqooyinkuna u kala cad yihiin madaxweynaha shaqadiisa madaxweynewa kala cad yihiin iyo midda wasiirkuba marka waxaan is waxaan laga fiirsanin oo aan laga fakerin oo wax ka imaan kara aan ogeyn oo iska cunfi arrin cunfi ah lagu tilmaami karo bay ahayd tallaabada madaxku qaaday markii koowaadna maahan runtii waa markii labaad laakiin waxaan isleeyahay waxba u dhimi mayso jiritaanka iyo wadajirka iyo horumarka galmudug ku tilaabsanayso waxaan isleeyahay uh, waxba u dhimi mayso galmudug dadkeedu waa dad maanta muxuu ahaa ka midoobay oo fahmay cid kastoo carqalad iyo muxuu ahaa waxaan masaalixeed ahayn wada dad fahmay weeye waana runtii waxaan uga tacsiyeynaynaa arrimaha saas oo kaleeta ah oo aan mas-uuliyadda ku dhisnayn in ay usoo laablaabtaan iyadoo ka imaanayso madaxweyne ku-xigeen wasiir sharciyada u diideysa madaxweyne ku-xigeenka in wasiir ka tirsan golihiisa oo xilqiqaadis ama shaqo joojin uu ku sameeyay maxay tahay marka koowaad horta wasiirka qofkii magacaabay baa dana xilka ka qaaday madaxweyne kuxigeen washiir ma magacaabo yuusan ileen yuusan dowladnin marka dad aduu hadda qof magacoodo haddana adigu qofkii waa ka qaadi kartaa beritooda yaa marka horeba magacaaba horta golaha wasiirada ninkii magacaabay ma jooga dastuur baa meeshu leedahay iyo xeerar iyo shuruuc baa jirtee ku qoran yihin yani madaxweyne ku-xigeenku shaqadeyn leeyihin isaga miyaa hawshaan iskale mise madaxweynaha u igmaday marka madaxweyne ku-xigeenku mana magacaabi karo mana ka qaadi karo waana nidaamka dawladdu ay ku dhisan tahay galmudug taasaa u diidaysa marka inuu wasiirna magacaabo wasiirna xilli ka qaado waaya warqada ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka waxyaabaha ku qoran waxaa kamida ah in wasiirka arrimaha gudaha uu daacinayo dagaalka lagula jira al-shabaab taasi maxaa ku jawaabaysaa taas runtii waa wax lagu qoslo wey inta badan ma jawaab male hadal aan macno ku fadhiyin oo qof yiri in laga jawaabo runtii wax ay leedahay oo oo macno aan ma jirto markuu ka ku hadlahayana macno ma lahayn anugu hadda hadda ka jawaabana nooca ah macno ii samayn mayso balse haddaa hadda adduunku is-aasheen waxa weeye war iska been abuura weeye galmudug siyaasadeeda eh, waxaa hogaamiya madaxweyne maxamed cabdi qoorqoor eh, siyaasada madaxweynaha iyo qorshaha dawladda anugu ku shaqeeyaa wax ka leexsana kuma shaqeeyo eh, wasiirna kumaba shaqeyn karaba runtii kuma shaqeyn karo maahay anigu horta askari iyo ciidamado kale maahay oo ciidan oo hadda faranta ku jiro ciidamada ka maahay laakiin haddana siyaasada galmudug baan anugu qayb ka ah adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka arintan khilaafka ah dhowr mar ayay soo noqotay xaggee iska eegaataan labadiina waxaan filaan lahayaa de qofka markasta wax shaqaynaya inaad weydiisaan tiraahdaan wasiirka arrimaha gudaha iyo adigu shaqanayo inadna madaxweyne ku baa tahay wasiirkuna wasaaradda arrimaha guduhu jiraa marka meelaha anagu aan kasoo jeedna xataa marka la aado Eh, wax ma wada lihin marka laga soo kaco guud ahaan inaanu gobol ka soo soo jeedno wax ma wada lihin eh, haddana isagu madaxxigeenkii weeye mali wuxuu rabaa dalkii suurika arimaha gudaha annaga oba socdaa marka waxaan is leeyahay garasho daraan unbaa ka keenaysa madaxweyne ku-xigeenku inuu wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulkeeda iyo degmooyinkeeda inuu ka dhex bixi waayo special hal degmood isaga oo galmudug oo dhan madaxweyne ku-xigeen u ah inuu haddana shaqo ka dhigto wasaaradda iyo cidda ay maamulto waxaan oran karaa oo garoosho mar rab siin maayo madaxweyne ku-xigeenka waxaana leeyahay waay waayo aragnimada oo yar iyo mas-uuliyadda oo weyn taasaan saldhig u ahbaan kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo ka hadlayey khilaafka soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka cali daahir ciid kaas oo markaas shaqada looga joojiyay weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal weli barnaamijka ogaal ayaad dhegeysanaysaan markaana akhbaaraadka dibadda kale haddii aan eegnana mexico ayay markaasi u badan tahay inay hesho madaxweynihii ugu horeeyey ee dumar ah kadib markii xisbiyada sare ay doorteen laba haween ah oo u sharaxan iyadoo oo loo doortay duqii hore ee magaalada mexico cludia shemban inay noqoto musharaxa xisbiga talada haya ee doorashada bisha juun ee soo socota mexico ayaa markii ugu horeysay markaasi u tartami doonta ay u tartami doonaan laba haween ah oo ka socda awoodeeda siyaasadeed ee ugu weyn senator galves musharaxa mucaaradka ah ee doorashada madaxweynaha oo dhoolla cadeynaya xilli uu ku guda jiray fadhiyo siyaasadeed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay iyadoo loo doortay duqii hore ee magaalada mexico claudia sheban inay noqoto musharaxa xisbiga talada haya ee doorashada bisha juun ee soo socota mexico ayaa markii ugu horreysay heli doonta laba haween ah oo ka socda dhaqdhaqaaqeeda siyaasadeed ee u tartamaya madaxtinimada waddan inay hogaamiso haweeney maahan wax fududa laakiin waxaa leeyahay sidoo kale ma noqon karto wax sahlan habeennimadii arbacada xisbiga mureena ee madaxweyne andre lobes waxa uu ku dhawaaqay in sheyban markaasi uu ka adkaatay ama ay ka adkaatay shan xisbi oo gudaha ah oo isaga soo horjeedeen dhammaan ragga lobes waxa uu haweenka ka dhigay markaasi xilal muhiim ah gulihiisa wasiirada waxa uuna la taliyo u ahaa shemban xitaa iyadoo markaas lagu eedeynayo ninjeclaysi marka la joogo siyaasadda mexico weli waxa ay leedahay markaasi qaabkeeda ugu ba-an ee heerka sare ee hogaaminta dumarka laakiin sidoo kale maalin kasta boqolaal siyaabo badan oo khiyaano ah mexico waxaay leedahay cod xoog leh ayay tira gloria okerer olmos oo ah markaasi agaasimaha majalada doorashada codka iyo codbixinta iyadoo ku dartay in aysan gaar u ahayn codbixiyaasha ragga ah olmos ayaa xusay markaasi in doorashadii guddoomiyenimada ee bishii juun ee gobolka mexico oo ah awooda ugu dadka badan wadanka tartanku markaasi waxauu ka dhexeeyaa laba musharax oo dumar ah iyo soobixitaansidoo kale soo bixitaankoodana wuxuu ahaa kii ugu hoseeyey taariikhda wax lamid ah ayaa markaasi ka dhacay doorashadii gobolka ee dhacday ayay tiri maxay taasi noo sheegaysaa ayay weydiiseen dadku ay codeynayaan haweenka xaqiiqdu waxay tahay maya waxaana ugu murugada badan in haweenka laftooda aanay dumarka u codeynin haweeneydeen ayaa sheegtay markaasi in dumarka naftirkooda aysan codadka isisiin doonin iyadoo aan markaasi sababta rasmiga ah aan shaacin sidoo kale markaasi soo bixitaanka hoose ee doorashada madaxtinimada ee juun labadeeda aad ayay u yartahay sababtoo ah wax badan ayaa halis ku jira olmos ayaa sidaas sheeg waxaa kale oo jirta suurtagalnimada in xisbiga dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta oo gacanta ku haya nevoleno oo kamid ah markaasi labada dowladeed ee ugu dhaqaalaha badan ay soo magacaabi karaan musharax laba ah oo markaasi soo jiidanaya codka maajo ayay tidhi calaamad su-aal kale ayaa ah markaasi waxa uu qaban doono xogayihii hore ee arrimaha dibadda ee marcelo ebert isaga oo ah markaasi ninka ugu dhow ee shemban emerel ma uusan aqbalin markaasi natiijada habka xulashada xisbiyada gudaha isaga oo sheeganaya markaasi inay jiraan wax isdaba marin xogayahan ayaa qaba markaasi qaabka xulashada inaysan ahayn qaab markaasi loo cadaalad falay iyadoo sidoo kale uu ku eedeynayo xubnaha doorashada wada ama xisbiyada in ay wadaan wax isdabamarin islamarkaana uu ka muujinayo walaac xoogan morena ayaa markaasi maamusha labaatan iyo laba ah soddon labada gobol ee mexico iyo lobes ayaa weli ah markaasi mid caan ah taas oo siinaysa markaas shemban faa-iido xoogan laakiin golves waxauu ka soo baxay markaasi mugdi toos ah oo inta badan ka caawiyay dhaleecaynta maalinlaha ah ee dadweynaha ee lobes si uu u noqdo markaasi musharaxa la isku raacsan yahay ee mucaaradka inta badan aan jihada lahayn awro oo ah markaasi dhaqdhaqaaqo mureeno oo taageero sheman ayaa markaasina soo jeediyey dhibaato kale hadii markaasi mid ka mid ah musharaxiinta haweenka ah ay ku guuleysato madaxtinimada marka la eego awoodda aadka markaasi u korodhay iyo mas-uuliyadda uu loo beesiiyey markaasi milatariga intii lagu guda jiray maamulkiisa sidee uu aqbali doonaan haweenay inay noqoto taliyaha guud taasi waa ay cabsi gelinaysaa ayuu yidhi halka markaasi haweenka maksikaanka ahy sare u qaadeen mansabyada awoodda siyaasadeed ee nolosha dadweynaha qayb ahaan sababtoo ah kootada markaasi matalaada ee loo baahan yahay ee xafiiska dadweynaha haweenku waxa ay la kulmaan markaas heerar sare oo rabshado jinsi ah kiisaska markaasi dumarka loo dilay jinsigooda awgeed waxaay ahaayeen dhibaato joogta ah tobannaan sano shemban waxa mataleysaa matalaysaa markaasi sii wadidda ajandaha markaasi bulshadeed ee lobes laakiin la-aantiisa si uu markaas ula qabsado qof kasoo horjeeda kaas oo si fudud markaasi ila xiriira dadka xusuusinaya madaxweynaha xilka ka degay galveska madax bannaan wuxuu u matalaa markaasi xisbiga markaasi xisbiyada waxqabadka qaranka ee muxaafidka xisbiga kacaanka ee dimuqraadiga ah ee horumarka yar iyo sidoo kale xisbiga kacaanka ah ee duuga ah oo loo soo gaabsho magaciisa markaasi b r oo qabtay madaxtinimada mexico iyadoo aan la joojin inta u dhexaysay ilaa iyo sidoo kale labadii golfis wuxuu la shaqeeyay markaas xisbiga waxqabadka qaranka ee golaha guurtida laakiin xubin ma ahayn marka istaraatiijiyadda antonio zola oo markaasi kasoo shaqeeyay ololihii ee madaxweynihii hore ee filib iyo sidoo kale markii dambe mid ka mid ah dhinacyadii ka caawiyey lobes inuu ku guuleysto ayaa u maleynaya in muuqaalada ama muuqaalka dibadda ee golfis uu caawin karo iyada oo inta badan dunida ay soo marayso markaasi dhammaadka xilli siyaasadeed ay u badan yihiin musharaxiinta dhaqanka tirooyinka soo baxaya waa kuwo markaasi laadaya nidaamka ayuu yidhi weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ogaal dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu hadalhaayay ayaad xubintan ku dhagaysataan waxaana maanta idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidid iyo luul maxamuud aadan markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta waa tahay cabdulaahiyow hadalhaynta haddii aan eegno saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aad u qabsaday khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay maamulka galmudug gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug mm-hmm. taasoo saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada een aad u qabsatay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali ciid ayaa waxa uu sheegay inuu shaqo joojin ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel cabdiwaayeel ayaana waxauu ka hor imaaday in shaqo joojin uu ku sameyn karo cali ciid isagoo sheegay inaysan taasi sharci ahayn mm-hmm. wax kama jiraanna ay tahay balse waxaa xusid mudan in madaxweyne qorqor uu cali ciid kaga hor imaaday inuu maaragtay shaqo joojin ku sameyn karo wasiirka arrimaha gudaha mm. taasoo la sheegay in madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid uusan sameyn karin luuley khilaafkan ayaana salka ku haya mm. qaqabsi ka dhashay golaha deegaanka ee degmada cabadwaaq kaas oo maalmihii lasoo dhaafayba iyaga naftirkoodu soo saareeyey waraaqo iskhilaafsan mm-hmm. oo markaasi la leeyahay waxaa xilka looga qaadaya markaasi gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii golaha deegaanka ee degmada cabdwaq khilaafkan ayaana la aaminsan yahay inuu salka ku hayo murankaas markaasi ka dhex jira golaha deegaanka ee degmada cabdwaq saacadii lasoo dhaafana baraha bulshada ayay aad maaragtay u qabsatay khilaafka xoogan ee ka dhex taagan madaxda mm. galmudug hadlaynta haddaan halkaas kaga tagno markaana dhanka qormooyinka xataa luuley qormada ugu horraysa dhankaygana saaxiibtinimada ugu dhibka badani waa tan ruuxu uu la saaxiibo naftiisa marka aad aragto qof kaaga sheekaynaya xumaanta ay dadku ku sameeyeen waxa uu kuu dirayaa farriin ah ha ka mid noqon dadkaas ha isku dayin inaad ku guulaysato dood kasta mararka qaar inaad qalbiyada hanato ayaa ka mudan inaad doodaha hanato haddii aad dadka dhinaca xun ka eegto oo aad u raadiso waa hubaal inaad u helayso ha kala hadlin dadka dareenkaaga waayo dadka qaar ma fahmayaan luuqaddaas kula hadal caqliga iyo qalbiga sababtoo ah qof weliba ma lahan qalbi oo kale ah dadka oo idinna ma lahan caqli oo kale ah noloshu duruus bilaash ah cidna ma barto marka aan ku leeyahay waayaha ayaa waxay baray ogow in qiimaheeda aan bixiyey haddii biyuhu hadlayaan waxa ku odhan lahaayeen dad badan qalbiga maydha ka hor inta aydnaan jidhka maydhin cabdulaahi yow qormada ugu dambaysa dhankeyga haddii aan soo qabto maalin maalmaha ka mida alberta ainistan ayaa waxa uu sabuurad ku qoray xisaabta ku dhufashada gaar ahaan nambarka sagaalaad isagoo qoray sagaal hal ku dhufo waa sagaal sagaal laba ku dhufo waa sideed iyo toban ilaa uu ka gaaro nambarka sagaal toban ku dhufo dhammaan nambaradii waa uu saxay balse waxa uu qalday xisaabtii ugu dambaysay ee ahayd sagaal toban ku dhufo meeshii laga rabay inuu jawaabta qoro sagaashan waxa uu ka dhigay sagaashan iyo kow howlkii uu cashirada ku sharaxayay ayaa waxaa isqabsaday buuq iyo sawaxan sababtoo ah albert waxa uu sameeyey qalad jawaabta saxda ah ee sagaal lagu dhuftay toban waxay ahayd sagaashan balse asagu waxa uu qoray sagaashan iyo kow ardaydii oo dhan baana ku jeesjeestay sidaa darteed albert ainiston waa uu iska sugay ilaa ay dadkii oo dhammi ay aamuseen waxa uuna yidhi in kastoo aan sagaal su'aalood si sax ah u qoray haddana cidna iiguma hambalyeen shaqadeedii wanaagsaneed laakiin markii ay hal su'aal iga qaldantay dadkii oo dhan waxay bilaabeen inay igu qoslaan oo ay qaladkayga isku sheeg sheegaan taasi waxay ka dhigan tahay in qofka haddii uu guulaysto xitaa uu gaaro heerka ugu sareeyo dadka ma arkaan guushiisa keliyase dadku waxaa u muuqanaya qaladka ugu yar oo qofkaasi ka dhaca sidaa daraaddeed ha u oggolaan in dhaleecayntu ay burburiso riyooyinkaaga qofka keliya ee aan qalad ka dhicin waa shaqsiga aan waxba qaban qof aan wax qabsanna waxba iskama qaldo guud ahaana xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa naga intaa waa luul iyo cabdulaahi oo idin nabadgelyo waa tahay dhegeystayaal wali waxaad degeysanaysaan barnaamijkeenu ogaaleh markaana tooniyo qof ayaa ku dhintay kumanaan kun ayaa ku barakacay daado duufaana wata duufaanta markaasi ayaa ku dhifatay koonfurta baraaziil iyadoo daadad ay ku dhinteen ugu yaraan soddon iyo toddoba qof ayna ku barakaceen saddex boqol iyo konton qof oo kale tan iyo axaddii duufaantu waxa ay markaasi dabeylo xoogan iyo daadad ku keentay gobolada rio grande iyo sidoo kale santa satrin oo markaasi hoos u dhigay daraasiin magaalo sidaa ay sheegtay wasaaradda horumarinta bulshada inay ka badan tahay markaasi toban dhimasho ah dhimashada ama markaasi kormeerka ay sameeyeen inay sheegeen in ay heleen daadadkanu dadka ay waxyeeleen ku dhowaad toban qof oo ku geeriyooday ama ku waxyeeloobay daadadkaasi roobab badan ayaa jiidda kusoo jiray markaasi meelaha qaarna waxa ay heli kareen roobab ka badan labaatan iyo sagaal sentimitir toddobaadkan ayuu yidhi macadka markaasi saadaasha hawada ee qaranka maamulka ayaa sidoo kale ka digay fatahaado kale oo markaasi kusoo rogmada agagaarka saddex webi oo ku yaala gobolka duufaanta oo saadaaliyaashu ay ku tilmaameen duufaan ka baxsan kulaylka ayaa sidoo kale ka dhashay duufaano iyo sidoo kale dabeylo boqol kilomitir barawar ama saacadiiba boqol kilomitir kuwaasoo ku socon kara daafac madaniga ah ee gobolka ayaa sheegay in dabeylahan iyo sidoo kale roobabkani ay waxyeelo geysan karaan ama ay waxyeelo u geysan karaan dadka ama dadyaga ku nool gobolkan wali waxaad degeysanaysaan ogaal dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan doonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kuhanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war mahaysana ciidanka waa gurguurtaa la yidhi waxaan maqli jiray hadday adiga kula tahay damacyow xugunkayga baxaya iska heesinuu yahawarwad malahaba udaye haddaan midigta kula helo hilba haaga waan karin waan cabdulla waxaad ka tagtay markaan habeen qura u seexdaba soo hees waalwaaleed habluhii maqaadaan warwaaqlow digniin iyo jaallo dhaaftee roose qaado sababtoo ah geedkii kalemaano awlba waa laayad sii waash awl maraysa haddaan midigta kula helo ilbahaaga waan karin ayaa taagan tahay sow hees walwaaleed hablo ima qaada lama meeliyan dhumi jidaan jiraleeray warwaaqlaha la yaabina waa tii hore loo yidhi waraf iyo shimbiri war isuma hayaan warwad malaahabawdaye warwad malaahabawdaye nin khayrkii hayaamo higsanaaya baanahay war allaha kaa cafiya nin khawaarij haysato asaagii tiigsan maayey horseedku habar ma sheegine hayaankuna geedi weeye haraadna ka yaabi mayne ya jari waan madayow way soo dhaaftaye hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalka kuba jar hadday adiga kula tahay qahiyow hagoogani hadalka aad kala guri inuu hawsha iga celin warwad malahabawday warwad malahabawday horanku ogaade wax la hooriyaa dhimay warkalamaanay war ma haysiine madaxweynihii maanta degmada aadan yabaaluu dig ka yidhi hayehe madaxweynuhu mugow aadan yabaal tegay shabaabkima ku yidhi aadan yabaal u soo aroor amaalna kuuma ergane war naga dhex gelina madaxweynuhu abaabulkii u furumaha midba meel u tegayey buu ka wadaa warwad malahabawday warwad malahabawd hawdae haddaan medeegta kula helo hilba haga waankari miyuu khawaariijta ku yidhi bow madaxweynuhu garacad ma booqanahayaa war walla weynay war ma haysaane buurtii gacanlibax jamhaddii way ka soo degeen dee la heshiiyo furinta kale soo aadeen warwaaqlow war moogaa tahaye gooja mar horaa lagu kala baxay bow aa la tahay warwaaqlow dimuquraadiya ana baartaana furugmuqdhamaadasaana war walla weyna intaa garanaysaan way dhaaftaye guddoomiyihii faysal cali waraabe furinta hore oog buu joogaa beekaamna oo xidhan yahay somalilanna iyadoo xaalkeedu wuxuu marayaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaana war ma haysaana ciidamadii waayada dhaqaaqa laga waayay way ruqaansadeen jilbiya jamaama may tageen warwarkaa naga dhex gelina ceel la helaya dhul kaleba way tegeen soomalilan eelshadaale lagu helay warbaubiykululeboosaasu ku yaallaa war miyaynaan maqal jacaylkeennii berigii biyo kululayaal iyo baddaan kaga qubaystay buuldheri bacaasha shaquu bataalaalaynu dhigay caku yeel dhaso booqda moogtahay warwarka naga dhex gelinine ciidanka ceel la hela tegay ceelgarasna waa u gudbayaan ceelbuurna way joogaan warna miyausan tiro badaniidana ceelbuur ku yaale eenkeedu leedahay walgobsidii malahayne dhinacan waa gebagaba dhinacaagana waa loo soo gudbayaa warwar ma haysiina rag badan oo khawaariijta ka tirsan ma la qararamsaday hadda mayse soo dhiibeen waar ma gacmahay taageen warwarka hanaga laga dhexgelin inay rag kale la soo xariireen baa la yidhi hana la badbaadiyeyna leeyihiinaa la yidhi badbaadadaay madaxweyne xasanna waxay dhaheen haddowna tuuta noo gashooo noogaba sii darane anna waxaan dhihi lahaa cabdille iyo guurow rag waa kii dagaalame e rasaastiiyo qoryahaas oo inaad garabsataan maahan aryaadhaha amigay cabdulana waxau yidhi how arrintuusay uu taal iyo ismaleesay wax uu arkaan arrintuusay uu taal iyo ismaleesay wax uu arkaan war kalmaanay war mahaysaan khawaarijtii gobolka shabeellada dhexe beeralaydii webiga jiinkiisa war magixaaskii baa qaaday yeeriyeeriyam yaxaasku qaadiyam yadheegi jari war yaxaaskii khawaarij cuna waa heelujanno ayay warkaasi waaba mujaahid war waad nala waalateen gobolka shabeellada dhexe beeralaydii webiga jiinkiisa shabaabku cunaqabateen bay ku soo rogeen waxaad tabci kartiinna male bay yidhaahdeen waana kooxa yaro webiga ka soo gudbay baa la yidhi war bashiirreeru boosaasaan kugu ogaayay yaa shabeellada dhexena kaaga soo warramay waa duunyadu waa dhijitaal adigu bagalgalad baa ka soo warranti war ama galgalaha joogaan ama shabeelada dhexe ha joogaane khawaariijtu meel kastay joogaan looga hari maayo hadday adiiga kula tahay qayahow hagoogani qootadaadii qari inay habiimay noqon war wad malahabawday wad malahabawday haddan midigta kula helo hilbahaaga eh. waan karin warkalmaan anugu waxaan idin dhihi lahaa eh. jiidda jira oo muddaba joogay eh. guryihiinna inaad jiifataan waa jusaarnimo war waad malahabawdae oo mala malahabawdae raqayrkood hayaamo higsanaya baa nahay anwaliba liyaabanaa reer mudugii lama bilaamad hoob is aayaan war halkan dagaal baa nugu dhaafaxaya erijiran maynba hawaynoon fidhiyan war khawaarijtii waxay ka maraysaa wakhtigii oo hagoogani waan marin habaabaye baan habeenkiiyo maalintii u hoyda warway malahabowday warway malahabowday haddii midigta lala helo hilbahooda waan karin warwa talaahabawday oo talaahabawday tuugii la soo helo xukunkiisu waa tuug yaa haddaan midigta kula helo hilbahaaga waan karin fariimahaas iyo xubinta ka horeysay ee kalamaan waxay gabagaba u ahaayeen barnaamijkeena ogaal tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo